bal xalayta xadiidkii inoogu dambeeyey kalaa meel yarman yar kullaya yar laabmayaaye riwaayada hore ee xadiidka abidarkaa bilaabmaye can ilmacruur bni suwayd ayaa atani jibriil calayhi salaam fabasharanii anahu man maata min ummatika laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna qultu aayadku inooma cadayn xalay dee waxaan idhi xadiidka dhammaan kuba fasiray ay noogu soo socoto ama dee ka dambay kuba timi inuu abudar yidhi ee isagu lahaa wain wainfaraqa waa kan calaa ragmi anfi abidar marka waxaan idee waxa qaa'ilku daahir ah inuu yahay n abudar waxaa jirta riwaaya tirmidi oo kolley taa tasriixinaysa ujeedadu arrinkan baan si yar adkaynaya oo abidar baa me tirmidi baa riwaayadiisu ahayd qaala abudarin ya rasuul allahi barabta markaa qaa'ilku isagu noqon laakiin waxaa jira oo kitaabka meel dambe ku iman doono kitaabu zakaat bukhaarina isna meel dambe kuba sugan kitaabu riqaab kuba sugan xadiis iyadna abudar warinayo dee intan kaba dheera iyadana oo bal maalan labada xaalo inuu abudarna yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley hadalkan jibriil inuu ku yidhi ay kuba sugnayd marka oo xadiid kalaa jiro iyadna marka waxaa adigu noqonaysaa sida xaafid maxajar ay bal ku xambaaraan ay kuba jamciyaan marka hore rasuulka ilaahay waa xadiid kalo dee kolle riwaayaadka xadiidkan unbu laakiin halkan ay ahayd rasuulka oo hordaan u imi waa habeen ay wada socdeen oo adigu rasuulka baxay unbuu laba kulmay waa raaco rasuulka meel fadhiisiyo i halkaa ha ka dhaqaaqin markuu ka tegayna rasuulka ilaahay ayuu maqlay hadal iyo waxyaalo deetu uba cabsaday laakiin rasuulka yidhi halkaa ha ka tegin oo tiibuu ku joogay markii dambu weydiyu yidhi hadalkan maqlaya muxuu aha miyaad maqashay jibriil baa yimi oo yidhi igu bishaareeyey ruuxa ummadaada kamida ah, dhintay isagoon rabbi u shariig yeelahayn janno de janno ugu bishaareeba ama dee waxa weyn janno inuu gelayo markaasaa rasuulku wuxuu yidhi ya jibriilu wain zana wansaraf balla laftigaasna waa jiraayo mar dambe iman doono haddii alla idhaan marka waxay noqonaysaa un rasuulka ilaahayna tani way kaba dhacday halkan abudar kuba fasirla sia tirmidi kuba sugayan xalaba kuba sharaxay iyaday ahayd istibaax rasuulka ilaahay bal arrinkuu caddaysanayey laakiin abuder isaga ta ka dhacday waxay yar istibcaad sida hadalka wax la inooguma sugnaado fogaysi uu fogaystay oo uu isagu dee yar durugsaday ama fogaystay ruux iyo sariqo la yimiinu haddana dee muwaxidnimo ku dhintay jannada galo bal intan yarna waa tabyiih ahaanan laftigoo dee aan qoltodan ixtimaal ahaan baan xalay ama xadiidka dambaan kuma fasire bal waxyaalo saasaa jira aan saas baabu taxriimi qatli اlkaafiri bacda an qaala laa ilaaha ila اllah aadaakani baabu taxriimi qatlilkaafiri ku gaalaa ama gaalka diritaankiisa in la dilaa xaaraam inay tahay bacda an qaala laa ilaha ila اllahu laa ilaha illah intuu yihi dabadeed oo ruux gaal ahaa gaalnimo lagu ogaa isagoon wax kale laba iman hadduu yidhaaho laa ilaaha ila اllahu waxaa loogu xukumayaa islaamnimo gelitaankeed marka hadduu intii aanu laa ilaaha ila allahu odhan dilkiisa uu banaanaa oo de haddaanu din ehlodinme iyo waxaa ahayn ama mid cahdila aanu ahayn uu mubaaxa dab ahaa kelimadaa keliya ama shahaadadaa uu la yimi ayuu islaamnimadkii kusoo soo gelayaa isagoon weli camal kale laba iman wuxuu noqonayaa dhiiggiisu mid macsuuma marka waxa weeye xataa marka la eego calaamaadka iyo amaaraadka jira hada keenayeen inuu aad ku badbaadid hadalkan ulama yimiye waa loogu xukumayaa markaa in la dilaa banaanaanayso waa gaal haddaeeg wax alla wuxuu isagu leey bal calaamaad badani ay muuqdaan oo malaa xagga in dee uu hadalkan u leeyahay aad ku baxsan sida ma aad ku badbaadid inuu ayaan lagu dilin inuu leeyahay ayaa bal masalan taxriimkiisa xadiiskayna uga iman doontaa ayaa markaa intaas loogu xukumaya islaamnimo dilkiisna uu noqonaya midaan banaanayn xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layثn x وxadaثna mحamed بن رمح wlfظ mتqاarب qala أخbarana layث عan iبn شhihaabi bal raggu waa rag aan soo wada aragno nin cusubi ma jiro laakiin maanta laba sheekh buu mslim xadiiska ka wada wariyey waxaana iska badan markuu laba sheekh dee caawa waan arki doonaa dee horena habeen kastama waan soo aragnaabe markuu laba sheekh uu wax ka wada warinaya isku sheekha marka hore uu israaciya imikaste labadoodii waa kala gooyey welibana sheekh keliya wada leeyihiin tan oo kale nadaairteeda ama waxyaalo lamida ah hore nuu soo aragnay waxaa keenay inaanu israacin sii badnayd ee dee caawabaan arki doono habeenkasana inagu aan ku kitaabka kuga marno labada sheekh ee uu leeyahay siiqadooda adah macanaa xadiidka markay noqlinayeen ay soo naqlinayo warinayeen sin ay sheekhadoodii kaga soo naqliyeen cibaaradaas baa kala duwan farqiba halkaa u dhexeeya kees kalena sheekooda magacawiisa ay magacaabeen walow midna aanu magacii haddii sheeginuu magacii ku kaaftoomay mid muxuu yihi eeg xadaanaa qutaybat bnu saciidin xadaanaa laysm waa sheekadan ujeedo ka kalena muxuu yihi xadaanaa moxamed ibnu rabxin akhbaranaa kollay farka akhbarana iyo xadaanaa xadiis ahaan iyo muslim agtiisiiyo udhexeeyana horeanu soo maray labadaa way kala duwanyihin arrinkalna uu jiraayo ka hore wuxuu ihi xadaanaa layson oo magaciibuu sheegay kana alguu geliyey walow dee ismi calama uu yahay oo imaka calamnimo aanu u kordhin ahayn laakiin de way dhacdaa asmaada calamkaa iyadoo asalkoodii hore la milicsanayo dee ama waxa weeye macno sifo ama wasfi lahaa in alla geliyo sa alfadl iyo alxaaris iyo alcabaas iyo kollay macnihii horey lahaan jireenee wasfinimada intaanay calam noqon miladsigeed bay u banaantahay al in loo geliya marka waxyaalaha noocaasna al in la geliye in laga iyo in laga taga labadaba shay jaa-isa weeye ibn malik anaa matala alfiyadiisaay taasoo labadaba siman yihiin buu idhaa ah, ujeedadu in markaasta alcabaas iyo cabaas oo kale alxaari alfadl xaari fadl marka waxyaalaha aynkaas waayo asalkooda horaa macno wasfi bay lahaayeen marka macnihii hore miladsigeed baa keenaysa marka labadoodii baa ku yar kala marka farqiyada udhexeeya daraadeed ayuu sheeku u kala qaaday oona isu raacin cibaarada u leeya lafdu mutaqaaribna macne waxa weeye siyaaqa inoo soo socda waa siyaaq macno uu ku warinayo labadooda lafdigoodii ay xadiidka ku wariyeen waa isku dhow yahay oo waa isku dhow yahay maanta muu caddayn ciddii lafdiga lahayd ma caddayn in dee macno ahaan uun labadoodaba ay tahay oo lafdigooda isku dhow yahay taasna waaba ixtimaal marka waanayn de kutubulmustalax ba culimadu way ka hadlaane haddii laba shaksi uu ruuxu xadiidkii ka wada maqlo oo de markaa ay xaggii laftigii aana iskagaba mid ahayn lafti ahaan uu markaa sheego isagoo dee kii kalena macno kuba warinaya waxba dee taasi waa shay jaa-is oo kale hadduu itixaad almacnaa ma laftu mutaqaarib yidhaahana bal iyaduna dee waa shay jaa-isa uun oo dee u roona waa si uu muslim badsadaba isticmaalo markuu labadooda oo yidhaaho ama qaala mid ahaan si kii laftiga lahaa la garto uu laba yimaado bal adugu waa umuro jahisaan leeno waa riyaal bilmacnaa bay noqonin can ibni shaabin can cabaa ibni yaziid alaysiye habeenaweyd baan soo haynay cabahan can cubaydاllahi bni caliy bn اlkhiyaari can lmiqdaad bn اlaswadi anahu akbarahu alcubaydillah bn cali ibn alkhiyaare waa inaga cusub iyo caawaye waa nin taabici oo weyn oo taabiciintii raggii ugu waweyneyd kamida waayo cumar ibn alkhadaab iyo cusmaan iyo ragga ama cumar iyo wax kaba wariyaa barhkoodna waxaabay ka dhigaan rasuulka ilaahay xayaatadiisii inuu dhashay culimada qaar baana kuga tegay aabihii caliy bn اlkhiyaar in dagaalkii beder laguma dilo haddii taa laydhaa dee ruux roon ayaa waktigii rasuulka uu noqonayay ba la eego ama dee dee sikaartiiba haddii ru'ya ay usugnaatay sikaar saxaababa lagu tirin laha wala arrintaana isku raacsanya caliy bn اlkhiyaar in lagu dilay beder isagoo gaalae barhkood ay leeyihin waa muslimat اlfatxi bal adigu waxaan leenahay waa nin siqa ah axaadiistiisu badna faqihna aha waa nin quraysho reer bani nofal ah oo dee taabici weyn ah <laughs> ninkaas ba wuxuu ka warinaya saxaabiga jaliilka miqdaad ibn asaad kale waa saxaabi aada u qiimo badan waa dadkii islaamka u horeeyey awaa islaamka waayo wala asalkiisu aanu reer quraysh aanu ahayn lakiin reer makuu ahaa aswadkanba waa tabani ayuu ahaay uu ka hari waayey oo waa nin inankiisa kaba dhigtay isaga miqdad ibna camrin baa ladhaca waa arki doonaaba aswadkani waa nin markaa reer bani zura ama reerkii rasuulka ilahi oo dhalay amina bintuhab ay kaba mid ahayd ay ka dhalatay nin ahaa buu ahaayo xilfina la galay inankiisana kaba dhigtayo markaas saasuu dadkii islaamka u degdegay asalkiisa una laakiin waa reer yamaneed oo naaraba eh, bal taas buu ahaa xadiid ibn maaja iyo tirmidi ay booriyeen ya isagoo le brat ibn xusein baa warinaya rasuulka ilaahi ku yii uu amray inuu afar jeclaado uu sheegayna inuu afartaaba jecel yahay de afartii miqdaad iyo cali iyo salmaan iyo ayaabay ahayd camar ibn yasir fahml markaa waa nin saxaabi ah adugu bal markaas asxaabtii dee saabiqiintii ay xaashana hijrooteen anahu haddaba miqdaad akhbarahu cubaydullahi bn caliy ibn alkhiyaar buu u waramayo muxuu ugu waramay anahu qaala inuu yihi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ara'ayta bal waxaad ka warantaa in laqiitu haddaan la kulmo rajula nin min alkufaari gaalada ka mid ah oo faqaatalanii uu ila dagaalamo oo fadaraba uu ku dhufto ixdaa yadaya labadeeda gacmood mid ahaan bisayfi seef oo faqadacaha gacantaydiiba uu gooyo uma bacdigeed leeda uu igaga gabado iga magangala weeyo taas midna xaggayga bishajarati geed buu markaa dee ka daba wareegay igaga gabaday si uu isaga kay ilaaliyo aada iyo mutacawidka inoo dambeeya oo islaa macna iltijaa waaba weeye dee laada oo macna safar faqaala uu yidhaah markuu arkay inaanan ka hadhaynun dee dilayo <clears throat> aslamtu lilahi hadalkaas uu yidhaaho ilahay baan u hogaansamay ama waan islaamay afa aqtulhu yaa rasuulallahi ma dilaya rasuulki ilaahayow bacda an qaalaha intuu cibaarada ama kelimadan aslamtu lilahi yidhi dabadeed miyaan dilaya inaan dila may banaan tahay qaala rasuul lahi sal اlahu alيه waslam laa taqtuma dilin baa rasuulka ilah yidhi may kol hadduu hadalkaa yidhaah adeeq waaba xaaladan gacantiisiibuu gooyey islaamnimuu ula dagaalamayay de markuu arkay inuu dee aanu ka badbaadahayn ayuu hadalka yidhi si uga markaas de daahirkuna waxa weeyaan marka la eego se lays odhanayo waa inuu bal ruuxan dee uu kaga baxsado ama kaga badbaado dilkiisa ayunbu lama yimi rasuulku wuxu ha dilin taas ayaa islaamnimo inuu soo galay loogu xukumaya dhigiisna wuxuu ku noqonayaa dhig macsuuma ah. dee waxaan uu kugu sameeyey umuurahaasna waxa weeyaan waa wax dee fii xaali kufri uu sameeyey waxa qalbigiisa ku jiriya ujeedadiisana iyo qaradka uu leeyahayna ilaah baa taa og oo inagu dee kol hadaynaan ogaan karayn laynaguma kelifayo taasna kuma kulama camal falayno kuma camal falayno dee inagoo le waxaasa malaa ujeedadiisu ay ahayd da taraa ka qaad faqultu waxaan idhi buli qaala muqadaad baa yidhi faqultu waxaan ihi ya rasuula allah inahu isaga qofka daca waa gooye yadiid inuu gacantaydii u gooye arrinkana waa su-aal weydiinaya dee wax arrin dhacay maaha uma qaala dalika hadalkaas buu yihi bacda an qadaha intuu gooyo daleela ma dilaya qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilahi baa wuxu uhi laa taqtulha dilin faina fain qataltahu haddaad disho fainahu isagu bimanzilatika manziladaadii buu ku sugan yahay qabla an taqtulahu intaana dilin wainaka adiguna bimanzilatihi mansiladiisii waad ku sugan tahay waad ku sugnaanaysaa haddaad disho weeye qabla an yaquula intaanu odhan kelimataw kelimadiisii allatii kelimadaasoo qaala ihi kelimadii u yidhi intaanad odhan adigu rasuulka ilaahay horta waa u diiday inuu dilo iyadoo dee xaaladiisa nu sheegayaana inuu mutacawid aha se riwaayada dambe inooguma imanayana daahir ay tahay laakiin haddana ee qalbiga waxa ku sugan war uma hayno markaa bal laftiga hore aslamtu lilaahi dee imaka halkan shahaadadii mu odhanoo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muxamadan rasuullah mu odhan aslamtu lilaahi buu idhi xadiidka daahirkiisna wuxuu keenayaa ficil ama qowl dee matalan daahirku ah ama laga qaadanayo ina tusayo inuu islaamay ruuxan ama islaamnimo sii galay xataa iyaanu shahaadadiiba kuma dhawaaqine in loogu xukumayo islaamnimo bal haddii oo bacda fatxi maka rasuulka ilaahay khaalid uu uba diray iyagoo dee saxaabana ay laba socotay ayaa markii ciidankii gaadhay ayaa maxay yidhaaheen sabacna cibaaradaasay yidhaaheen sabacna sabacna jadada diintii aan markii hore haysanay ka tagnay bay lahaayeen iyo waxyaalahaasay yidhaaheen sabacna khaalid umu arag radia allahu tacala canhu a inay tahay dee islaamnimo oo hadalkii dee hadal cad ahaa markaasaa walaxii dee dagaal ku dhintay mooye wixii kale ayaa la qabqabtay ayuu markii dambe haddana amar ku bixiyey in la laayo saxaabada qaar baa diiday sida ibnu cumar oo kale iyo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh markii loo sheegay arrinkii muxuu yihi allahuma inii abra'u ilayka ee mima facala khaalid waxaa khaalid sameeyey ilaah beri baan ka ah anigu oo macnaa waxayd inuu ka aqbalo iyaga hadday taas shahaadadii caadiga hadlaba iman sabacna idhaaheen rasuulka ilaahay welibana muxuu tegey waa la diray cid buu diray dadkii magtoodii baa la wada bixiyey meeshii kuba dhintay iyaga ahaa wixii kale haddii de wax lagaba qaaday ama ay wax kaba lumeen wixii oo dhanna waa loo magdhabayo marka xukumid islaamnimo cibaaradaas sabaqna looguba xukumay walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama oo de xataa wuxuu asalaamu calaykum iduu yidhi haka odhanina dee lafta muslima markaas de isaguna saas laguma dilanay haydo de markaa iyadana muslimiinta laguma inkirayna taasoo kaleba maalan iyadoo markaas taasa loola yimaado ama ruuxaana kaba aqbanin markaa way keenaysaa horta laakiin riwaayada dambe inoo dambeeya halkan asrunta bedelkeeda laa ilaha illa ba inoo soo socotay de iyadna ixtimaal kalaa jira de xadiidka haddaan leena taasi inoo faa'iideynaya in laftigani macno lagu wariyey waayo kole duu laa ilaha illa waa inoo dambaysano taasna ixtimaal laa ilaha illa waa inoo dambaysan waa mid xadiidka intiisa kale horta waa waadaxo dee riwaayaad baa inoo soo socda baabku waatu ku tacalluqsay baabkuna xadiidkiisu waxoogaa dhowr xadiis baa inooguba soo ama laba xadiis oo duruq leh ayaa inoogu suganoo yar baa dheeraan karaba laakiin cibaarada dambe un bal marka dambe aan isla wada eegi doonaaye fain qataltahu fainahu bimanzilatika qabla an taqtilahu haddii aada disho isagu wuxuu ku sugan manziladaadii intii aana dirin adigu mansiladaadii aada kuma sugnayd haddii iyada waxa weeyaan isaguna adiguna waxaad ku sugantahay mansiladiisii intaanu hadalkaa odhana bal kale tawjiihad dhowraa jire ka ugu daahirsan waanaka imaam shaafici iyo qolooyin kaleba iyagu ay yidhaaheen mana arkana imaam riyaadkan aynu kuma soo noqon halkana uu horraysiyo dee kolle kuwii kalena waa soo noqonayaa macnu waxa weeyaan un bal intii aanu hadalkan odhan ninkani kaafir buu ahaa marka xaaladiisa maxay ahayd mubaaxu dami dee waa kaafirkaa xarbigo in dhiiggiisa la daadiyaa waa banaanaa taase waa mid marka in waxa weeye in intii aanu bal masalan waxa weeyaan hadalkan odhanna mansilada miqdaad maxay dee ruuxa muslimkee macsuumu dab ah ee dhiiggiisa uu yahay kaa in la daadiyaa bikayri xaqin lagu daadiyaa aanay banaaneyn haddaba in haddii dee markuu laa ilaaha ila allahu yidhi la dilo laa ilaha illahu dani waxay keentay in islaamnimo loogu xukumo in markaa maxay keentay dhiiggiisa uu noqdo dhiiggaas macsuumka ah ama musaankee la dhowrayo la ilaalinayoon la baadin karin markaa macnuu wuxuu noqonaya fain qataltahu haddaad dishin fa inahu isagu bimanzilatika manziladaadii ayuu ku sugan yahay ina intaanu ninkan dilin maxaa manziladiisu ahayd ruuxa mu'minkaee dhiiggiisa uu yahay kaa musaanka ama masuumkaa macsuum dal buu ahayo in dhiiggiisa la daadiyaa amay banaanayn marka isaguna xaaladaas oo kale uu ku sugnaanaya dee islaamnima loogu xukumaya dhiiggiisi dhiigaa macsuumkuu noqonaya oo mansiladaad adigu lahayd intaana dilin oo ah inaad macsuumudan tahay oo islaamnimadka daraaddeed aad macsuumudan u tahay ti oo kale ayuu kuwa sugnaanaya taasaa mid wainaka bimansilatina maaha macnuhu inuu dilkan uu dilay waliba waa muta'awil maanta uu ku gaaloobayo xataa hadduu camdiyo dee qowlkii khawaarijka ay noqon kalo istixlaali jirin macnaha waxau noqonayaa mansiladiisii baad ku sugantay intaanu hadalkan odhan mansiladiisu waxay mubaaxudan buu ahaa marka oo maxaana isaga ibaaxadaa danta keenayay likufri laakiin maanta muqdaad muxuu noqonayaa dee islaamnimo loo xukumay buu dilay oo rasaas baa meeshii iman ruuxa loo qisaasay walow aanay gaalnimo ahayn waxaa dee dhiigkiisii banaynaya haddana dee ruuxan islaamnimo loo xukumay marka aad disho waxa u noqonaysaa mid dhiiggiisu uu yahay in la daadiyaa uu banaanaanayo qisaas daraaddeed uu banaanaanayo bal marka taas baa macnuu yahay kollayna waa macnahan imika halkan kuma gaabsanayno ee dee shaafici iyo qolooyin kalena bal matalan ay yidhaaheeno markaa uu macnuu noqdo uun haddii aad disho isagu mansiladaadii aad lahayd intii aanad dirin oo aad macsuum badnimo dhiiggaadu inuu yahay dhiiggaa macsuumka ee dhowrsan ee la ilaalinayo ayaan adigu markaa kuba sugayo dhiiggiisa waa macsuum in adiguna mansiladiisii ahayd dee intaanu islaamin in la dilaa banaanayd wala waxa loo dilaya kufri ahaa adigana mansiladaataad kuba sugnaanaysayo dee meesha maxaa imanaya in haddii bal matalan aan dee tan kale loogu cudurdaarin ruux muslima uu dilay markaa loo qisaaso oo dhiiggiisii uu jaanibka aan qisaasaana u banaanaado taaskaa macnaa xadiidka ama intan cibaarada ay noqonaysaa xadيiثkuna waa inoo socdaa xadثna isحاq بن ibrahيm و cabd بن حmayd qال أخbarna cabdالرزاq qال أخbarna mcmr بن xا وxadثna isحاq بن muسى الأنصاaري qال xadثna الوليد بن مسلم عن الأwزاعي xا وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cabdالرزاq qال أخbarna بن jurayج جamيعا عن الsuriي بhda الإسناad ana rag dhowr inoo sheegay جamيicana wuxuu leeya mid waxa weeye labada sheeko hore cabdirazaq bay kaba wariyeen cabdirazaqna macmar ibnu raashid waa mid isxaaq ibnu musa alansaari waa nin iqo ahaa oo mutqin oo isxaaq ibnu musa ibnu cabdillah ibnu musa ibnu cabdillah ibnu yaziid alansaari ibn cabdillah ibn yaziid alansaari oo khadmar ila saxaabi sagiira ayaaba dee awoodii noqonaya sabuuriyo ayuu qaabda kaba noqdo laakiin waa nin iqo oo mutqino weeyaan oo atbaacu taabiciinta raggii la kulmay kaba mid ah ninkaas baa iminka muslim xadiidka ka maqlay isaguna xadaثna الwليd بن mسلم عan الأwزاaعي ka labaadna waa أwزاaعي haddana muxuu ku noqday xadaثna محamed بن الرافع qaل xadaثna cabdالرaزاq qaal aخbarana بن jurayج iبن jurayج ba haddana yimi halkan cabdimلك بن cabdالعaزيز جamيiعا marka haddaba waa iبن jurayج iyo أwزاaعي iyo معmr iyagoo wada dhan xadiidkayay ka warinayaan ama dhammaantood can zuhriyi bi hada isnaadi o isnaadkina waa faansaarana ibnu shahab baa marka horeba inoogu sugnaa layska wariye meesha ibnu shahab baa laysugu imanaya can cadaa ibn yaziid can cubaydillah ibn cadiy can ilmiqdaad ibni aswad sheekhu markaa cibaaro yaro udhexaysuu sheegayaa wuxuu leeyahy ama alawsaaciyu wabnu jurayjin fa fii xadiisihima awsaaciyo ibnu jurayj xadiidkooda waxaa ku sugnaa qaala aslamtu lilaahi kamaa qaala lays fii xadiisii siuu xadiiskiisa laysba kuba yidhi waama macmaru fafi xadiisii falamaa ahweytu waxaan ujeeday waan gacantii kuba fidiya ama meytuba dhaan xaggiisii u leexday si aan uga dilo liaqtilo si aan u dilo ayuu qaala yihi laa ilaha illa allah markaa lays ibnu sacad iyo ibnu jurayj iyo awsaaci xadiiska markay warinayeen cibaarada aslamtu lilaahi bay ku wariyeen waana cibaarada aan lahayn maduulkeediia waxay keenayso aan yar sheegnay ama macmar ibn raashid waa riwaayadan sheegaya lamatan ixtimaalkaasaa jira in macno taa lagu wariyey laba ixtimaale markii aan dee waxayn xaggiisii usoo iishay usoo leexdeen doonay inaan dilo ayuu yihi laa ilaha illa lah akii aslamtu lilahi bedelkeeda intaa weeye walan adigu khilaaf yar sanadkan riwaayada marka la eego waliid ibnu muslim can ilawzaaci ayaa iskhilaaf kala duwani uu kuga sugayo ma iyana halkan soo dhaqnaqnayaana uu soo dhiganayo markaase laakiin waxa ay tahay mirarka riwaayada waliid canilawsaaci kuba sugan xagga sanadka dambe ee kolley riwaayaadkan kale ee saddexda iyagu taa lays tahay iyo tanujuraj marka ay tahay iyo tamacmar oo kale waxaa idiraab taa lahayn baa cumdada ah waayo waa waxyaalaha kulkule asaanida qaarkood ay cileeyeen baaraaqiniye laakiin waa wax qayb sanadka kamida kuba dhimanaya matnigii waa caadi asaaniidii kale inooga sugan in badan ama qaybo waxyaalaha la yidhaaho bukhaariiyo muslim ba axaadiis lagu naqdiyeyna naqdigoodu korkol jawaab mid saasuu noqdaayo in xadiiskii aan raad ku yelahayn asaanidiisii kalena aan raad ku lahayn sanad keliya khusaynayo bal marka waxaan leenahay waxba ciladaas haddaad daa kutubtina ama shuraaxda qaarkood waxaadaba ku aragtaan waxba maha waxa xadiiskii raad ku leh وxadثnي xrmلة بن وحي qال أخبرna بن وهب qال أخبرني يuنس أفر horaynu soo aragnay iبن شهاaب kama warinayo waa nin شhanaad يuنس بن يزيد الأyلي waa nin شhanaad عن iبن شهاaب qال xadثnي cضا بن يزيد الlaysiy ثuma الجuندعي markii hore allaysi way noo taalay jilibkii hoose weeye kani oo reer lays buu ahaa waxaanu ka sii ahaa alجundaciyu taas buu kaba sii ahaa waana usluubka waxay dhahaan ama ka kale faa'iide la-aan ayaanu noqon kara kolkol waa laga fahmi karaayo marka saasoo kale qabiilo la sheegayo horta qabiilada sare ayaa la qaataa la sheegaa markaasaa jiribkii hoosena loo dhaadhacasi faa'iide dambe looga faa'iidaysto dee laysinay buduun bay jamcinaysaa inuu jiribkaa kaba sii hayo lakiin haddii laga horeeyo ka yar oo ma jiribka hoose oo junduciyo laasimalaisiyo laysi nayjada reer bani laysi buu kaga mida waxaadoo taasi faa'iiduu soo kordhinayaa ma jirto kolkol wixii aan xaqiiqada ogeyn waxaa dhici karta inuu qaato qabiiladii weyneyd inay jundaca tahay laysna uu jir hoose yahay oo khadaasna kaba yimaado macnaa san dee dariiqada ay wax kusoo naqliyaan nasarka marka la sheegayo oo reerkaas sare ayaa la qabto markaasaa lasii dhaadhaca ana cubaydallah bn cadiy bn alkhiyaari akhbarahu ana lmiqdaad bna camr bn alswadi alkindiya wa kana xaliifa libani zuhrata reer bani zuhrana xaliif buu ahaa wa kana miman shahida bedran beder dadkii xaadirin u ahaa maca rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam anahu qaala wuxuu yihi ya rasuul اllahi in yar baa kollay qolooyinkeena sharxu muslim haysana faa'iido weyn baa halkan kuba sugan wayo cibaaraadkan iyo umuuro kolley ee safxayn ku dhow qaatay aadna u nafiisa laakiin wax yar maanta yar khulaasaynayaaye waxa eeg markii hore waxaan soo aragnay miqdaad ibn اlأswad imikana waxaa inoo yaala miqdaad ibn camr ibn اlأswad kitaabkana waxaan marar kala duwan ku soo aragnay ruwaadda aaban arki doono adina kale u aragnay iyadoo ruwaadda kolkol awowgood raawigii loo tiiriyo awowgii loo tiiriyo de uu aabihii loo tiiriyo oo bal marka waxaa dhici karta ninkaan xaqiiqo iyo dee bal umuurahan laba socona inuu jaanibkaa u qaato markii hore miqdaad ibn اlأswad lahaa inay dee sida ruwaad kaleba aan kusoo aragnay ay ahayd un awowgii in loo nisbeeyey imatana aabihii la sheegay iyo awowgii ka dambeeya kollaytani way kala duwan tahaye ninkan magaciisu miqdaad ibnu camrin weeye camar baa dharay oo nink camar baa nasabkiisu iyo camr ibnu sacla ibni malik nasabkiisii xaqiiqiga kaa weeye aswadkana waa nin aswad ibnu cabdiyaquuta la yidhaahsan markii dhaweed sheegayo reer bani zuura ah oo waktigii jaahiliyadii islaamka hortii ayuu yimi waxaana la yidhaha reerahooda malaha dhagar iyo waxyaalaha adi waxba uga soo cararay xaggii reerkoodii dhiig iyo waxyaala malaha uu asiibay waa qablalislaam markaasaa ninkan xilfi waa la galay xilfigii haddana dee kumuu joogsanna inuu ninkan xariif u noqdee bal ninkani inankiisiiba kaba dhigtay ee jaahiliyadii carbeedna taasad ilaa idcuuhum biaaba'ihim taas ay soo degtay waase xataa zayd zayd ibnu xarisata zayd ibnu moxamed laba odhanayay magicina markii dambe waa ka hadhi waayo markaa aswadkanna waa tabani amrina uu dhalay marka arrin kala jirto aniga iyo taala dee kolayna sawaab maaha cibaarada i waxay tahay dee ninkana haddii balbal u yaalaan eeda cibaarada ana almiqdaada bna camrin ibna deeg nuuntu way fadxisan tahay ibn اlswadi oo nuuntii baa la kasriyey marka waxay tan baa khada noqonaysa ibni in la la xarakeeyo sawaabku waxa weeye in la yidhaaho ana almiqdaada bna camrin ibna oo iyadana la fadxiyo sababta waxa weeye amrida maaha sifo aha imnida dambe ee miqdaadka hore ayuunbay sifadeeda miqdaadka horena wuu nasbisnaa oo waa macno wuxun buu noqonayaa min miqdaada ibn alaswadi arrin kalena way taalaayo aniga alifi ibnigii ma taalo had iyo goorde laftigan ibne markay laba calan oo isdhalay dhexdooda dhacdo sawar bilowgeedna aanay dhicin alifteeda waa la gooyaa waxa loo gooyaa waa kitaaba de waana hamsatu wasli hamsadaasi haddii dee la waslinayana waanay dhacaysaa haddii kalena waxaa la aqriyaa hamsada ibniga waa la aqriyaa kolkolna inaga <laughs> dad markaas ama xeraha noq ama sheekada qaarkood oo kale ayaa iyagoo daahirka laftigan eeday ayaa miqdaad bini fulan bini fulan taas baa de waa wax dadkaadi ka dhacdhacda waana laxdi taasi waa qalad in la yidhaahdo de imaka lan bini lan waayo waktigan baa sidiisii loo akriyay aliftan waa alif kitaabo dhacday nudqigana marka lawasinayo bay dhacaysaa marka kale way jirtaaye lakin bini lan iyada taasi waa khada weeye ama laxni weeye bal markaa maxay tahay haddaba marka aan shuruudaasi jirin hamsada lagama tago waa la qoraa marka maxay taasi keenaysay ibn alaswadi markay ta xataa markii hore oo kale in alifta la qoro sababta muu dhalin ninkani kol haddaanu dhalin labadooda aanay isdhalin oo laba isdhale aanay ahayn alifteeda in la qoro weeye anigana labada meelood way kala dhacday kalina weyna taas xagga hoose oo ku baraarujinayaayo bal markaa arrimahaastaa jira waxaan dee madaair ay leedahay oo kaloo dhowra si cabdillahi bn ubay ibn saluula iyo imka waxa weeyaan iyo dalcamr ibn waxa weeyaan oo mayeyna cabdillaahi bni malik ibna buxayna iyo rag adiu kala duwan ayuu magacyadooda soo noqonaya cabdillahi bni camr haddii bal magaciisa layla cabdillahi bni camr ibna umi maktuum oo kale iyabaa baabka ku wada yimaada buu leeyaho kaa saddexaad aanu ka inka labaad kii dhalay aanu ahayn habkana la wada raacayo da bal badan buu sii wadaayaan bal markaa iska dhaafataa marka wa kaana xariifan ibn alkindiyana waa reerkoodii walow ay leeyihiin xataa taa nafteedu waayo waxay isku raacsan yihin reer qudaaca ahaa qudaacayo kidina way kala duwan yihiin waxay leeyihin haddii reer kidisna xilfi laba galay nisbada kidina waa nisbe xilfi isaga waa waa reer qudaaca ama markaa baharaani aduu qolo baharaani la odhanayay baaba ahayd waana qola yidhaha dee waaba isku waafaqsan yihin de tanna waa kule xilfi labaad oo reer isoo galay وkاn min شhahida bdr mع rasuل الlahi salى الlahu عalيه وsلم anhu qaal de taasna waan ognahay hadalkiisii aad u qiimaha badnaa markii beder lagu soo dhawaa ee rasuulka ilaahay uu kuda yidhi anagu kuma odhanayno si reer bani israaيil ama ay nebi muuse ku yidhaaheen intabaanta warabuka faqaatila inahaa huma qaacida naguma odhano ninka hadalkaa lahaababa u hadalkaa qiimaha badnaa marka wuxuu yidhi anahu qaala ya rasuul الlahi ara'ayta in laqiitu rajula min الكفاari uma dakara bimil xadiid lati yunus xadiidkiisna xadiidkii laysa hore ayuu laga mid yahay intan baa cibaaradiisu ahayd bal xadiidkaas horta iyadoo kale fawaaida labada xadiid aan isku wada qaban doono kaas halkan baan kaga yar baxayna xadiid labaad baa inoo bilaabmaya xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna abu khalidin اlaxmar xa وxadaثna abu qurayb واسحاq بn ibrahim can abi mucaawiyata kilahuma wa kilahumadu wa abu khalid اlaxmar sulayman ibn xayaan iyo abu mucaawiya maxamed ibn khazin labadooduba an ilacmash bay ka wariyeen can caliy dabyama can usaamata bni zaydin abi dabyamna waa taabici weyn weeye xusein ibnu jundub baa la ama jundab baa la idhaahaa kuyaalana cid la wadaagsatay maba jirto abi dabyam luqawiintu saasay ku dabdiyeen muxadisiinta malaa dabyam ba idhaha way kasriyaane eh, laakiin bal waa kunyo keli a ah weeyena cid la wadaagsan wa hada xadiiu bn abi shaybata waa kollay cibaaraadkii uu kala cabiraya mid kaba midoo laftigiibuu caddaynaya halku waa lafdu lifulaan aynu hore uga soo aragnay ayaa muxuu yihi imaka halkan markuu sanadkii dhameeyey wahada xadiis ibn abi shayba abubakar iyo dee ay meeshii waxa wadaagsaday abu qurayb iyo isxaaq ibnu ibraahim saddexdaas bay ahaayeen oo sheekhyadiisii haddaba lafdigan aan soo wadaa waa lafdigii ibn abi shayba qaala wuxuu yihi usama odhanaya bacahana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa diray fii sariyatin sariyo waa ciidan kooban uno markaa aanu rasuulku la socon de asxaab maqaajim culamaa siyar iyagu waxay dee istilaax kaba dhigteen cidanka hadduu rasuulku la socdin oog way kaba cabiraan haddii aanu lala soconna sariyay kaba cabiraan una dee sariyadaan waa ciidan kooban oo de afar boqol iyo wixii kaba sii yarbaan bal haddaba rasuulka ilahi ba adigu ciidan aanu la soconuu diray sariye ayuu diray fasabaxnaa waxaanu ku waaberisanay waa berigii andale weeye alxuraqaati min juhaynata reerka reer xuraqa laydhaah ama xuraqaata la yidhaaho ee juhayno kaba mid ah ayaanu ku waaberiisanay waa reer weeye waa tan juhaynaba reer macruufa weeye mashhuur ahaa saxaabo kala duwana ay kaba yimaadeen ama ay kaba dhasheen reerkaasay ka mid ahaayeen kolkolle xuraqa ayaa meelahan dee ka dhacday waxaanay barkood yidhaahaan dee xuraqaadkan iyagiiyo reer kaloo islaayo markaa dilku iyaga ku batay oo sihaan anigu dilka kuma batay oo yidhaaheen made xaraqahum bisihaan baaba magacani uguma baxay barkoodna waxay dhahaan xuraqo la yidhaha reerkan odaygiida ay kaba beermeen ama odaygii sare ahaa ee dee iyagu ay ka beermeen oo adigu isaguna dad uu dana gubay iyo waxyaale xuraqa ula baxay balki waa reer magacood dadka qaarkoodna waxaa dhacay makaan magacii inay tahay markaasna waxaa dhici kartaa ismigii jiribku lahaa in makaanna la siiyeybe ama lagu magacaabaybe faadrabtu waxaan gaaday aan haleelay rajula nin oo ujeedadu markii dee dagaalka dhacay ayaa nin buu gaadhay markaa de markii hore kala baxsanayay faqaala wuxuu yihi ninkii laa ilaha illa markuu gaaray dee seertuu arkay inuu dul qabtay ayuu i laa ilaha illa allah fadacantuh waan wareemay fawaqaca fii nafsii markaasuu naftaydi waxaa ku dhacay min dalika dee ninka laa ilaha illahu ileeg dilay ayaa shaki iyo waxyaalo ay naftaydii galeen ay kuba dhaceen fadakartu linabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa naba sheegay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu yihi aqaalama wuxuu yihi laa ilaaha ila allahu oo waqatalta waa dishay qaala osama yidhi qultu waxaan yaa rasuula allahi inamaa qaalaha waa yidhi ninkani hadal kelimadan khawfan min asiraaxi sabababku ka baqanaya oo intii hore waa dagaalamayay laakiin cabsi uu isleeyo adigaa markaas dee dil uu kaba baqniyo hortan ayuu ama siraxan iyo seefta ayuu uga yidhi qaala rasuulka ilahi baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh afalaa shaqadta maa dillaacisin can qalbihi qalbigiisa maa dillaacisin xataa taclama inaad ka ogaatid aqaalaha am laa aqaalaha macnaa de waa khawfan min asilax inuu isagoo silax ka cabsanaya hadalkaa ama laa ilaha illah u yidhi amla ama inuu dee wax kalaba u yidhi ictiqaad si aad u kala ogaatid qalbigiisa ma dilaaci de ma karayo weya hataa dilaaciyo wuxuu ka ogaan karaa ma jirto macnu markaa waxayd inaad ka aqbasho ahayd inaad taas ku kaaftoontayd inay tan ma ogaan kartid ben famaa zaala kama suulin buu idhi rasuulka ilaahay yukariruhaa inuu celcelinayo calaya aniga cibaaradan uu igu celcelinayo hadalkan xataa tamanaytu ilaan ku tamaniyey anii aslamtu yawmaidin maalintaas inaan soo islaamay o de alislaamu yajumbu maa qabla horaba imaanuna islaamine islaamkaygu maalintaas unu ahaa si islaamkaygu wixii hore sameeyaba u baabiiyo ilaan uguma tamaniyey taasoo aan islaamkeeba imika aan bilaabayo si wixii igu horeeyey ee uu iga baabiiyo alislaam yajumbu maa qabla qaala wuxuu yihi raawida xadiiku faqaala sacdun sacd ba wuxuu yihi wa ana anigu baan ku dhaartay sacdku waa sacd ibn abi waqaas laasina ma dilayo muslima ruux muslima xataa yaqtulahu ilaa uu dilo ulmubayni ninkan caloosha ama cadewaba taskiro banine dee kale oo calooshiisaba yarayna rodoodbaba la yidhaaho caloo weynaaye bal ninkan adigu dee dulmubayn ninka adigu caloosha le ama caloosha weynlihiba ilaa uu dilo wala laftigu dee caloosha yarle ay tahayba ama u ilaa uu dilo yani wuxuu ujeedaa usaamata usaama ujeeda qaala bal xadiiska se waa inoo socon doonaa kolley xadiidka riwaayaadna way noo dambeeyaane hadalkan sacad ba waxa ay tahay kolley sacad iyo usaame iyo waxay markii dambe sikantii bayn almuslimiin ay dhacday dadkii iyagu ka dheeraaday aan ina qayb qaadan oo taas bay ahaydo iyagu markaa kalay qayb gelin waa taas umuurahaasoo dhame dadkii ictazaluu fii zaman alfitna ahaa sacad ba markaa wuxuu leeyahay dee arrintanna way jirtay ninkaa kelimadaasu yidhi isagoo waliba markii hore dagaalka ku jiray ee markii la soo gaadhay in hadalka in ama dee shahaatay ee haddana rasuulka ilaahay lahay dee inan faraa ka qaadaan mayn ina dishaan may ahayn bal waanay noo soo socotaa cibaara tanka adagoo rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh usaame kuma yidhina way noo soo socotaabe bal matalan taas ayuu markaas isagoo umuuraha sheegaya waana dee siaan sheegaya sacad iyo usaamiya dadkii waktigaa ka dheerade iyo wixlea inuu ruux muslima ma dilayo de wakaa muslimiintu waala islaynaya waktiga qaarkood ilaa uu dalbadeed oo saama waxay idhaahdee halolin buu lahaayo kaasi ujeeda ilaa isagu dilada saamana arrintan baa ku dhacday marka nin dambe oo xataa calaamo iyo amaaro islaamnimo looga xukumaa may ka muuqatay ma dilahayn waa ka dheeraadee weye ilaa markaa saama ku dhiirado uu dee ruux markaa muslimo ama islaamnimo loo xukumayo dilo anagu dee ma dilayo de saamana markaa kuma dhacayo taas waa kaa kala dheeraaday mooya labadeedna dadkaa kala dheeraaday mooyaan markaas buu jeeday qaala rajulu markaa qaala raawigii baa wuxuu yihi xadiidka warinaya abu dabyaan baana inoo socday qaala rajulu nin baa yidhi sacad buu ku yidhi markuu adanka yidhi alam yaqul illaahu ilaahay miyuu odhan miyama odhan waqaatiluhum xataa laa takuna fitnat wayakuuna diinu kulluhu lilahi waqaatiluhum la dagaalama oo kii gaalada ahaba xataa laa takuna ilaanay ahaanin aan laba helin fitnatun fitna aan laba helin oo dee shirkii waa laguma fasiray oo dee ama de waa hadayadma tafsiirtaasba xataa laa takuna fidnadu waa fidno ruux muslima la fidmeeyo oo diintiisii lagaba fidmeeyo ilaa aan la helin oo de waxa weya ruuxii muslimka uu xor u noqdo ee diintiisii cid ku dhibaysa diintiisa cid kala fidnaynaysa sidii waktigaa gaalada ay yeelayeen oo markuu islaamo iyagii ku dhibaya si uu islaamnimadkii ugaba noqdo shirki uu markaa ugu xambaaro ilaa aan taa la helin oo ruux muslimaan diintiisa laga fidnayn la dagaalama gaaladii oo de quwadoodii waxoodii ay suulaan oo yakuna uu noqdo addiinu diinku kulluhu dhammaantiiba lilahi ilaahay oo sugnaado miyaan ilaahay taa odhama ujeedo dee maxaad u dagaalami laadays si dee xasilaan faqaala sacd bin sacad baa wuxuu yihi qad qaatalnaa waanu dagaalamay anagu adiga rasuulka iyo intii ku dhoweyd xataa laa takuna fitnatun ilaa aanu u dagaalamay ilaa aan la helin fidno ruux muslima ah la fidnayo ama shirkiba meesha uu suuro waanta adiga iyo waa kiibu la hadlaya ninka hadalkan ku yidhi laynoo soo magacaabinayo asxaabka asxaabtoodu turiiduuna waxaad doonaysaan an tuqaatilu dagaalataan xataa takuuna fitnatan ilahay fitna dhacda bayna almuslimiin oo idinku maaha fitna suulid anagaanu dagaalamay laakiin idinka maxaa rabtaan oo dagaalkiinu yahay waa fitna inay meesha timaado oo de waa ina waa dagaal fitna ayuha dagaalka muslimiinta dhexdooda dhacayin taas buuli xadana bal riwaayaadka xadiidka aan iska wada israacin ama bal khaasatan riwaayada hore un xadaثana yacqub ibn ibrahim adawraqiy qaala xadaثana hushaym qaala akhbarana xusaynu qala xadaana abu dalyan abu dalyan waxaa hi xusein ibnu jundub baa la yidhaha ama jundub oo kale magacan jundub bay labada siyaanba jundub iyo jundub ku naqdiyaan waana nin taabiciyo weyn xusein kale isagaan xusein edi iminkana xusein baa inoo yaala ninkan xusein ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaha waa nin siqaaru taabiciin kaba mid ah oo kitaabkana inaguma badnaba xasin in lahaa waan aragna horen usoo aragnay laakiin xuseynadu labadan iyo dee saddexaad oo mar kale inoo iman doona unbaabay kitaabka noqonaya bukhaarida nin buu la dheeraanaya dee xasinna waa magac kale isagu qaala wuxuuhi markaa xusein ibn cabdiraxmaan baa odhanaya qaala samictu waxaan maqlay usaamata bna zayd bna xaarisata abudabyaan baa markaas xuseenka hore markaa xuseenkii labaad baa leh usaamaan maqlay yuxadiu xaalu waramayo qaala wuxuu yihi bacatnaa waana diray rasuul lahi salى اlahu alayh wasalam ila xuraqati de waa mataa lahay bal odayna magacii weeyaba reerkan kala daarmay xuraqaadkana bal labada xaalaba way soo naqliyeen makaan magaciina xuraqaadka way soo naqliyeen min juhaynata reer juhayna kaba mida fasabaxna alqowma qoomkii baan ku waabarisanay faazanaahu waanu jebinay walaxuqtu waan haleelay ana aniga iyo warajulu nin min alansaari ansaar ka mid rajula nin minhum qoomkii kaba mid ahaa ayaan haleelo ujeedada markiiba ay jabiyeen ee carareen nin bay gaadheen isagiyo nin ansaara ayaana meeshii ninkan wada gaadhay ninkan waa taasa waa dagaalamayey baakumal danbu kaba laayay waa kaa cararay falama gashiinahu markii aanu daboolay ujeedadu aanu soo gaarnay weeye dee ay noqotay siraxoodu meel uu ka gaari karo ayuu qaala yihi laa ilaaha ila allah fakafa canhu lansaariyu ninkii ansaariga ahaa ayaa ka joogsaday ninkii ansaarigaa waa ka joogsaday fadacatu biribxi anigu warankaygii baan ku wareeray xataa qataltu ilaan dilay qaala wuxuu uhi falamaa qadimnaa markii aan nimi ayaa balana daalika nabiya sala allahu alayh wasalam hadal arrinkan ee dee warkii la gaadhiy ayaa la dee rasuulka ilaahayna dadkii warsaday baa arrinkan uu saamo dhacay baa rasuulka ilaahay gaadhay faqaala lii wuxuu igu yihi ya usaamatu usaamow aqatatahu miyaa dishay bacda maa qaala laa ilaaha ila allahu intuu yidhi dabadeed qaala musama wuxuu hi qultu waxay hi yaa rasuula allahi inamaa kaana mutacawidan wuxuu ahaa mid isku ilaalinaya markaasa mu ayaad ku dhambaanidin baabu islahaa oo de markii aanu soo gaarnay ayuu hadalkan yidhi ama ishaatay qaala rasuulki ilaahay qaala usama wuxuu hi faqaala rasuulki ilaahay baa yidhi aqatatahu bacda maa qaala laa ilaha illa hadalkiibuu ku celiyey qaala usama wuxuu hi famaa zaala kama suulin yukarriruha calaya ictidaarkiisi kama aqbalin weeye inuu igu celceliyo arrinkaas korkayda uu ku celceliyo faqatartahu bacda ma qaala laa ilaha illa allah xataa tamanaytu ilaan ku tamaniyey anii anigu lam akun inaanan ahaynba aslamtu mid islaamay qabla dalika alyawmi maalintaa horteed mid islaamayba inaanan ahayn ilaan kuba tamaniyey bal xadiidkii usano waaba xadiidkan jud bn cabdilaahi bal kollayna osama de waaqacado kala warramaya osama weeyaane bal adigu horta tan waxay sugan un tarjamadii dee wixii aynu ku soo aragno oo ahaa ruuxii hadda markii hore aan muslim ba ahayn wax kale oo dee camal islaamu laba yimi aanu jirin ikhtiyaarkiisa xataa bal wax ku ku yimi oo dee islaam ahaantii ikhtiyaarkiisii kuma islaamay aan ahayn xaaladan kuma sugan de waxa weeyaan lafi de markaynu ruux kastaaba eego ama markaynu eegno haddaad eegno dee matalan inuu islaamnimo ay dhabka ahayd nisbadu aad bay agkeena u yaraanaysaa o waxa badan inuu bal aada badbaadi lahaa haddana haddii u baltaa shahaado laba yimaado in islaamnimadii loo xukumayo dhigiis uu macsuum noqonayo taas baa iyada axaadiisa waxyaalaha kale dawaa umuuro allaqadeesiyo aan kuma ogaanay waana taa inooguga dambaysan bal taasi waa ta inooguma sugan marka taasna kolleyna waan ukaa qaraa in sodoma xadiidka reer bani jadiima aan soo sheegnay suuratunis oo kale taas walaa taqulu liman alqaa ilaykum salaama bacda ninkii asalaamu calaykum idi yidhi waa ninkaas ahayd qob kaba qaxay kaba hadhay ha ku odhan yaa lafta mu'minan mu'min ma tihid waxawey bal dee taas uguma xukumo oo taas isaguna nin dilkula yimi buu ahaayo dee aanay taa islaamnimo uguma xukumin bal markaa waxa weeyaan kol islaamnimadii wax calaamo tilmaamaysa ama shahaadadii ay kala dhacdeen loo xukumayo kol haddii bal ruuxii caynkaas ahayo weliba arrinkii loo arkayo mutacawid inuu yahay loo xukumayo ruuxii lagu ogaa islaamnimo islaamnimadiisuna wax dhaba ay ahayd waxa kaxayn kara ama wax yaqiina oo hubaale in islaamnimadii ka baxay ay tahay oo de ayar la iskala dilo bawda imaka sida kala taa nin salaad imaka kasoo baxo masaajidka hortiisa lagu sugo masaajidka hortiisa laguma dilo oo kale bal rasuulka ilaahi salawat wasalaamu alay gaal waxlaayasa noo soo socotada riwaayada dambe oo marka dad muslimiina dilay markii lasoo gaaday arkay inaan baxayn laa ilaha illa yidhi bay arrinta ay noqoto maxaa ugu xukumi weydeen oo ku inkiree cidii dishay isagoo hadda dadkii uu dilayna meesha aan laba aasin dadkii uu isagu dilay markii lasoo gaado arkay inaan baxayna taas bal markaa kallay dee jira iyo siay arrinta tahay kallay waa arrin aad iyo aad u kala durugsan oo aad ufogo de waxay noqonaysaa ruuxii islaamnimo w lagu dee tilmaamaha ma islaamnimo loo arko markaa taas haddii yaqiin buu kaga bixi karaa yaqiin baa looga kaxayn karaayo de waxa weeyaan dhiigiisa wuxuu noqonayaa ruuxaa macsuuma haddaan wax kaloo dee islaamnimo ku ba